bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa usallii wa usallimu calaa nabiyihi alkariim imaami alxunafaa'i wa qaa'idi alquri almuxajaliin wa calaa aalih wa asxaabihi alakhyaar wa cala ataabiciina lahum biixsaanin wa tacaaqabat allayaali waalayaam uma amaa bacd allahuma anfacnaa bima callamtana wacallimnaa cilman yanfacunaa wasidnaa cilman walxamdu lilaahi calaa kulli xaal waxaa dariskeennan uu ka bilaabmaya aayadda boqoliyo koob iyo siddeetan suuratu aali cimraan waxaynu qaybihii u dambeeyey marayni nimankii ilaahay uu soo dhigdhigay soo iftiimiyey xaaladdooda sida fiican uga soo warramay ee la odhan jiray ahlul kitaabka waa yahuuddiya nasaarada ayaynu ku soo dhex jirnay gaar ahaan kuwii kiristanka ahaa waxaa runtii arrintaa marar badanna waataynu soo sheegnee qofku haddii uu shar weyn leeyahay iyo balaayo weyn ilaahay dadka uuga digaa ciddii khayr weyn lehee mudan in lagu daydana qur-aanku uu tilmaamaa inuu tusaale yahay marka haddaba nimanka sharkoodaa fara badnaa khatartooda ayaa badnayd dadkana way isu macaaneeyaanoo waxaanay ahayn ayay iskaga dhigaan oo aqoontooda iyo aragtidooda iyo falsafadooda intaba waxay isku dayaan dadka inay ka dhaadhiciyaan sidaa darteed baad maanta arkaysa digniintan ilaahay uu bixinaya dadku mabay dhegaystana way daba yaaceen isagoo weliba xumaantiisii ay arkeen oo isticmaarsaday gaalka noocaas horan uu isticmaarsaday iminkana isticmaarkiisii ku wadaa ayaa haddana aanay joojinnin xumaanta ee dadku inay iyagii dabagalaane ay weli wadaan bal haddaba eeg nimankaasi hadallada ay yidhaahdeen waa yuhuuddii iyo kiristankii gaar ahaan yuhuuddii laqad samica allaahu ilaahay wuu maqlay qowla alladiina kuwii hadalkoodii qaaluu yidhi inna allaaha faqiir ilaahay waa baahan yahay wa naxnu akhniyaa annaguna maalqabeen baannu nahay sanaktubu waannu qori doonaa buu ilahay yidhi maa qaaluu hadalka yidhaahdeen wa qatlahum alambiyaa nebiyaashay laayeenna waannu qori doonaa dembigaah bikhayri xaqin gardarray ku dileen wa naquulu waxaannu odhan doonaa duuquu dhadhamiya cadaab alxariiq cadaabka wax kubaya daalika arrintaas waxay ku timi cadaabkaasi bimaa qadamat aydiikum gacmihiinnu wixii ay horu marsadeen sababtiisa wa anna allaaha ilaahay laysa bidallaamin lilcabiid addoommaha ilaahay ma dulmiyo alladiina kuwii weeye yuhuuddu qaaluu yidhi ina allaaha cahida ilayna ilaahay wuxuu nagula ballamay allaa nu'mina lirasuul inaanaan rasuul rumaynin xataa ya'tiyanaa biqurbaan ilaa uu sooryo keeno iyo wax la cuno qurbaankaasoo ta'akuluhu naar dabkuu cunayo qul waxaad tidhaa qad jaa'akum waxaa idin yimi rusulun min qabli bilbayinaat rusul aniga iga horraysay baa mucjisooyin idinla yimi wa biladii qultum qurbaankanaa sheegteenna way idinla yimaadeen falima qataltumuuhum in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan maxaa u dishay nebiyaashaa fa in kadabuuka hadday ku beeniyaan faqad kudiba rusulu min qablik dee rusul kaa horraysay baa nebi maxamedoo la beeniyey jaa'uu bilbayinaat rusushaasi mucjisooyin bay la yimaadeen iyo wax cad wazubur waxay la yimaadeen xaashiyo waalkitaab almuniir iyo kitaab waadixoo iftiimaya dhowrkaa aayadood alla wuxuu kaga warramayaa nimankii yuhuuddahaa iyo xumaantooda waa kuwa caalamka u sheeganaya maanta inay yihiin khubarada dhaqaalaha iyo sharciga iyo taariikhda iyo wax badan sheeganaya waxaanay ahayn waaya ilaahay baa maqlay laamtu jawaabbay qasam u tahay qad taxqiiq bay tusinaysaa macnaheedu waan dhaartee baa ilaahay uhi dhabnimo waan maqlaya hadalkooda hadalka yahuudda aayaadku waxa ay sababtay ku soo degeanahayd ninkii la odhan jiray markii ay soo degtay aayaddii ilaahay uhi man da ladii yuqridu llaha qardan xasanan fa yudaacifahu lahu adcaafan kaiira yaa ilaahay amaahinaya amaah wanaagsan oo dabeetana uu usii laablaabaayo uu usii badiyaa aayaddaasi kolkay soo degtay ayaa yuhuuddii baa waxay idhahdeen dee ilaahay waabuu baahdayo maanta annagii amaahna weydiisanaya maanta annagiibuu amaahna weydiisanaya riwaayo kale waxay leedahay abubakar sidiiq baa maalin soo eegay kuwa yahuudda ahee madiine degganaa fa dakhala bayt almidraas meel ay wax ku dhigan jireenoo tawraad iyo waxaa dadka ay ugu akhriyi jireen oo wadaaddadoodu fadhiyayeen xaruntaasuu tegey dad xoogaaya buu ka heloo meesha ku ururay mid meesha sooyu ururo oo wadaaddadooda ka mid ahaayoo finxaas la odhan jiro mufsid ahaa oo afdhiiranaa ayuu halkaa kula kulmay abuubakar sidiiq dee shakhsiyad daaciyahoo cajiiba buu ahaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka koobigareeyay xaqii uu dadka gaadhsiinayay waxa uhi wayxak yaa finxaas itaqi illaaha wa aslim wallaahi innaka la taclam anna muxammadan rasuulun min cindi illaah war guuldarra kugu dhacday finxaasow waad ogsoon tahay nebi maxamed inuu rasuulkii ilaahay yahae rumee oo iska islaam oo ilaahay isu dhiib oo waxaan diintaadu ay ku farayso ka run sheeg abubakar baa waaniyey oo maxnaa dee risaaladii waajibka ay ahayd dadka in la gaadhsiiyo ayuu u sheegay ninkan waaya ninkii isaga ahaa halka wax kale laga eegayuunbuu idhi abubakaroo annaga ilaahaaga uma baahnin maa binaa ilallaahi min xaajatin min faqrin annagu ilaahay uma baahnin buu macnaa afxumada iyo edabdarrada ay iimaanla'aantu leedahay baad halkaa ka arkaysa waanu noo baahan yahay sowkan amaahdanna weydiisanaya sowkan amaahdana weydiisanaya buu hadduu dee qani yahay ilaahay maamaah buuna weydiisan lahaa meesha baahi baa taalle subxaan allah abubakar sidiiq dee shahaamad iyo raganimuu lahaa qiiraa ku jirtay ilaahay oo meel lagaga dhacay oo lagu aflagaadooday wuu sii eegan kari waayo dhirbaaxuu qaado labada indhoodbu ku dhufto ninkii isaga ahaa nebiga agtiisa cadaalad buu ku ogaa gaalkaasieh xagga nebigu u cararay wuxuu idhi saaxiibka abubakar dee indhuhu igu dhufto way dhirbaaxay har balaan hubinna buuli abubakar buu u yeedhayoo wuxuu yidhi abubakar maxaa dhacay ninkani waa kaa cawday finxaas la ydhaahdaa dee u ilaahay buu caayay buuidhi ninkani ilaahay buu caayo u yidhi waa faqiir annaguna haddaannu yuhuudda nahay dee dad maalqabeena baanu ilan iimaankooda iyo diintooda waa maale macnaa iyagaa had iyo jeer aaminsan maalka marka wuxuu yidhi dee ilaahayna faqiir buu ku sheegay isaguna inuu qani yahay buu sheegtay marka waa la eegan kari waa ninkii waa dafiray nagtu xarfiyo wuxuu idhi maan odhan maan odhan buu fajaxada finxaasi daalik qaala maa qultu daalik intuu dulaybu weliba igu been abuuranaya oo abuubakar uu iga sheegayaa waxaanan odhanin buuli ilaahay baa subxaanahu wa tacaalaa abuubakar markhaati u noqday aayaadka soo dejiyey caddeeyey gaalkaasi hadalka uu ku dhawaaqay iyo foolxumadiis sidaasibaa markaa dee uu ku dhaqaajiyey ila waxa wax ka weyn buu yeeshaybe waxa wax ka weyn baabuu yeeshayba ilaahay wuu maqlay kuu yidhi ilaahay waa faqiiroo dee amaah buu doonayaa annaguna maalqabeen baanuna saasay yidhaahdeen nimankani waa niman garanaya ilaahay subxaana watacaala inay addoomuhu wada baahan yihiin laakiin waa afxumo iyo edabdarro ay leeyihiin had iyo jeer nimanka noocaas wuxuu ilaahay tilmaamay inuu hadalkooda qorayo waxa kaluu hore u qoray nebiyaashii ay laayeenay gardarrada ku dileen cadaab baanu meel dhigay buu lahay waxa kaloo rabbi uu tilmaamay been abuurad kale ay sameeyeen markii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu risaaladda ugu baaqay kutubtiinna waa ku haysaane rasuulka soo raacoo qur-aanka rumeeya ee waanadaa loo soo jeediyey ayaa waxay yidhahdeen san aayaddu tidhi had iyo jeer waxa ballan noo ahayd bay yidhaahdeen inaanaan rumaynin rasuulnaba ilaa uu mucjiso keeno mucjisadaasina mid cayiman bay ahayd waxayd inuu qurbaan iyo raashin iyo allabari la sameeyo sooryo oo meel la dhigo dabku ku soo dego dabkaasi uu cuno marka mucjisada noocaasa kolka rasuulkaa lagu arko ayaa aanu rumayn jirno sidaas shardigaasaa noo yaala waaya haddaba shardigani wuu jiray eegad arrimaha had iyo jeer meel dadka lagaga daba rogi karo oo laga khalkhalin kara isticmaalaa nimanku oo nimanka mubashiriinta la idhaahda ee tabshiirka diinteenna aqoon bay u yeeshaanoo way bartaan dabeedna dadka muslimiintaa waxay isku dayaan meel ay sharaxa kaga qalloocin karaan waa jiray shardigaas oo rusushii horay taasi calaamad u ahayd in qurbaan dabcunaya intoo la keeno kadibna marka calaamadda ay helaan ay rumeeyaan ayadduna way uga markhaati kacday laakiin shardigaasi uma oolin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumayntiisa shardigaasi rusushii horu ahaayee nebi maxamed uma oolin dabeedna shardi aan oolin bay meesha keeneen arrin rusushii hore ku egeed bay ku dareen rasuulkana sala allahu calayhi wasalam dhinac waa ka xaq dhinacna waa ka baadil xagga rususha hore kolka loo eego xaq bay ka tahay oo wax jiray bay ahayd oo kan ilahay uga markhaati furay laakiin xagga nebiga baadil bay ka tahay macnaha inay shardigaasi uu jiray ma jirin shardigaas nebiga inay astaamihiisa un eegaan towraadi sheegtay rumeeyaanay raacaan bahay aladiina qaaluu ina allaha cahida ilaynaa waxay idhahdeen ilaahay baa nagula ballamay anlaa nu'mina lirasuulin rasuulnaba inaanaan wuxuu sheegaya u rumaynin xataa ya'tiyanaa biqurbaanin ta'kuluhu naar ilaa uu noo keeno raashin dabku cunayo qul waxaad tidhaa qad jaa'akum rusulun min qabli bilbayinaat rusul iga horraysay baa mucjisooyin la yimi mucjisooyin caddaynaya inay rasul yihiin bay keeneen wa biladii qultu falima qataltumuhum in kuntum saadiqiin wa biladii qultu kanaa sheegteenna way keeneen rusushaas maxaa iyaga u laysaa marka shardigani nebiga uma ool weye si kale haddii loo eego haddii qurbaan uu idin qancinayo dee kii hore keenayba ee ku aragteenba maydaan rumayna ma nebigaa haddii la siiyana ku rumaynaysa kuma rumaynaysaa waana arrin iska jirayoo waa dhici jirtaybo had iyo jeer marka ama markhaati la doonayo ama qaniimadba la soo ururiyo ama allabari berigii hore astaan jiri jirtay bay ahayd markuu qofku shay ilaahay ugu dhowaanayo wuxuu dhigi jiray meel gooniya halkaasaa dab ku soo degi jira dabkaasi kolka uu qaato naartaa samada ka soo degtay kolka ay qaadato ayaa la garan jiray in la aqbalay wasaynu ku arki doonno insha allahu suuratulmaa'ida labadii ilmo bani aadamee qaabiil iyo haabiil sababtii ay isku dileen taasay ahayd macnaheedu qurbaanbay sameeyeen meel bay dhigeen haabiil kiisii dabkiibaa ku soo degoo qaatay qaabiilkiisiina kumuu soo degin marka waa kii xanaaqee yidhi maxaa kayga loo aqbali waayo kaaga uun loo aqbalaya waa kii siday u jawaabay yidhi innamaa yataqabal llaahu min almuttaqiin waxaa ka horraysay fataqaraba qurbaanan qurbaan bay ilaahay ugu dhowaadeen markaasaa midkood laga aqbalay kii kale laga aqbali waayo waxaa kaluu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam had jeer qaniimada cadowga laga helo intoo la uruuriyo ayaa meel la dhigi jiray marka haddii qaniimadaasi mid nadiifa ah ay tahay oo wax tuuga aanay ku jirin waa la aqbali jira oo dabkaasaa soo degi jiray oo cuni jiray oo qaniimada xoolaha la ururiya qaadi jiray haddii tuuga ay ku si tahay oo wax laga xadhayna raashin halkaasu isku oli jiray alaabtaas oo lama aqbali jirin laakiin ilaahay ummaddan wuxuu u xalaaleeyey qurbaankii wuxuu u xalaaleeyey sooriyadii wuxuu u xalaaleeyey haniimadii bifadli nabiyina muxamedin sal allahu calayhi wasalam barakada nebiga iyo dheeraad ilaahay uu siiyey qaniimada ummadii hore xalaalumaah innagay xalaal inoo noqotay waxaynuga jeednaa waa arrin wakhtigaa hore waxyaaba badanoo soo jiri jiraa wakhtigan diinteennu ay nasakhday sidaasaa ilaahay uu ku fashiliyey waxaa halkaa aad ka arkaysaa kitaabkan qur-aanka waa muhaymin baa ilaahay uu ku tilmaamay wa muhayminan calayh kutubtii hore ayuu ixtiwaa ku samaynayaa koobaya wixii ay ka warrameen iyo asraartiibuu sheegaya haddaba nabigaa laley la qabso waxaa ilahay uhi fain kadabuuka faqad kudiba rusulun min qablika jaa'uu bilbayinaati wazuburi waalkitaabi almuniir hadday adiga ku beeniyeen dee qaar kaa horreeye beeniyeen oon faramadhnayn bay mucjisooyin bay la yimaadeen zubur oo xaashiya ah ayay la yimaadeen sidii xaashiyihii la siiyey suxufu ibraahiim oo kale nebi ibraahim iyo nebi muuse iyo suxuftii xaashiyii la siiyey kitaabka muniirkana waa kitaabka axkaamta iyo daliilada leh waaye halkaa waxaynu ka arkaynaa dhaqamada liitee nimankaasi ay leeyihiin ilaahay bay ku dhiiran yihiin dee islaamna ilaahayo rusushiisii kor hadday halkaa ka gaadheen aflagaadadooda iyo xumaynta ay xumaynayaan iyo xaqoodii aanan siinaynin bal maxaad u malayn qof muslimahoo iska dee miskiinoo lagaba yaaba inay ka awood badan yihin waa masmas dhalay weeye macnaha sunta way isku dhaleen nimankaasi sidaa darteed baa qur-aanka kariimka ah marka aayaadkan soo degaya madiine ku degaya ilaahay uu la hadlaya yuhuudda iyaguu la hadlaya wixii aabbayaashoood ay sameeyeen buu iyaga kula hadlayay le'annahu berigaasay wixii la sameeyey bay ku waafaqsanaayeen kuwa hore sameeyeen kuwan iminkana kuwiibay ku waafaqsanyihin qaala allaahu tacaala ilaahay baa waxau idhi kullu nafsin naf wal oo neefsanaysaaba lmowt geerida way dhadhamin doontaa wa innamaa tuwaffawna ujuurakum waxaa la idiin dhammaystiri doonaa abaalmarintiinna yowma alqiyaama dharaarta qiyaamaha laydiin dhammaystiri qof waliba wixii uu calfanayo iyo wuxuu mutaysay faman zuxsixa can innaar qofka naarta laga nabadgeliyo wa udkhila aljannata jannadana la geliyo faqad faaz qofkaas wuu liibaanay wama alxayaatu dunyaa nolosha adduunyadu may ahaanin ilaa mataacu lquruur waalaa qofka ku kadinaysa latublawunna waa laydin imtixaani doonaa fii amwaalikum wa anfusikum fii amwaalikum xoolihiinna laydinka imtixaani wa anfusikum naftiinnana waa laydinka imtixaani doonaa imtixaan baa ayaa jiraya adduunyadan wala tasmacunna waxaa idin maqli doontaan min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum kuwii kitaabka la siiye hortiin waa yuhuudda iyo kiristanka waxa idinka maqli wa min aladiina ashrakuu iyo kuwa mushrikiinteen iyagu kitaabna haysan waxaa idinka maqli doontaan adan kaiira dhibaato aad u badan dhibaato aad u badan baa idinkaga soo yeedhi wa in tasbiruu haddaa ilaahay haddaad sabirtaan xejisataan watattaquu cabsataan fa inna daalika arrintaasi min casmi alumuur arrimaha muhiimkaabay ka mid tahy min macsuumaati alumuur arrimaha qiimaha badan ayuu sawirkaas iyo alla kacabsigaasi ka mid yahay waxa halkan ilaahay uu xusayaa sunnada adduunyada iyo socodkeeda in la fahmoo lala qabsadoon laga dhicin waaya qof kasta oo tan xumaan sameeya wuu ka tegi qof kastoo wanaag sameeya wuu ka tegi waa xusuusin aakhiro marka qur-aanka ay had iyo jeer horaynuu soo xusnay marka uu dadka waaninayo ilaa afar siyood buu u waaniyaa taaratan yudakir bilmowt mar wuxuu ku waaniyaa dadka geerida uu xusuusiyo waayo inta geeridu qofka qalbigiisa ay ku jirtee uu dareenkaas ku jiro dareenkaa geerida iyo kacabsigeedu inta uu ku jiro qalbigiisu wuu qoyaya qalbigiisu ilaahaybuu xusuusanaya qalbigiisu xaqa ilaawi maayo waaye wa taaratan yudakir biaayaati illaah wa biaalaa'i illaah wa biayaami illaah marna qur-aanku dadka waxa uu ku waaniyaa nicmooyinka fa biayi alaa'i rabbikumaa tukadibaan waa aalaa'ullah nicmooyinka ilaahay idin siiye teebaa beeninaysaan teebaa beeninaysaan marna qur-aanku dadka waxa uu ku waaniyaa biaayaati illaah ilaahay aayadihiisa oo marka dariskanka ku xiga waxaynu arki doonnaa ilaahay oo aad uga warramaya aayaadkiisa cajiibka ah ciriya dhulba ka muuda inna fii khalqi samaawaati waalardi waikhtilaafi alleyli waannahaar la aayaatin liulil albaab isbeddelka habeenkiiyo maalintiiyo cirka iyo dhulka cajaa'ibkooda dadka aqoon-yahanka ah ee caqliga dheeri aayaad baa ugu sugana ilaahay ku arkaanay ku gartaan marna qur-aanku waxa uu dadka ku waaniyaa biayaamillaah maalmihii soo maray adduunyadan iyo rag wuxuu soo kala mutaystay iyo cid waliba taariikhda ay dhigtay cid taariikh xun dhigtay iyo cid taariikh wanaagsan dhigtayba kuwa noocaasiiba sidaa iyo saasay ahaanoo waxaasay sameeyeenoo waxaasay kala kulmeene feejignaada weye waa qur-aanku sida uu dadka u dareengelinayo marka waa qaybkii tegey iyo qaybka soo socda iyo waaqica ay ku nool yihiin ee qaybka soo socdaa waa geeridii wixii ka dambeeya qaybka tegayna waxa weeyaan dee waa ummadihii hore iyo taariikhdooda waaqica ay ku nool yihiinna waa aayaadka ay arkayaan iyo aalaada iyo nicmooyinka ilaahay caalamkan aa ku nooshihiin waa ku casuumantiinoo waxaasoo barwaaqaabaa ku haysataan iyo nicmooyin ilaahay uu idi siiyey waxaasoo mucjisaadiiyo layaabi quduraadiina way ka muuqdaan dee wax ku qaata marka halkan geeridii baa ilaahay xusay nabiguna calayhi salaatu wasalaam caadadiisu waxay ahayd khudbadihiisu suuradaha geerida ka warrama ayaa uu ku akhrii jiray sida suuratu qaaf oo kale wajaa'at kullu nafsin macahaa saa'iqun wa shahiid aayaadkaasoo soo noqnoqonaya sawirka qiyaamaha tilmaamaya ayaa uu akhrii jiray kullu nafsin daa'iqat lmowt ixaadiya shumuul bay tusinaysa waa wax kastoo neefsada naf waliba geerida way dhadhaminaysa halkaa nasku waxa uu tilmaamayaa inay tahay tani wadda la wada marayo oo qasab ay tahay had iyo jeer dadka aan diinta diin iyo iimaantoona lahayn een aakhiro rumaysnayn malaggaa hadday kiniin ka liqi lahaayeen ama dawo ka heli lahaayeen waa hubaal inay warshadahoodao dhan u jahayn lahayn laakiin waa lahayn siru eh, alxayaa walmowt waa laba arrimood oo ilaahay u gaara sirta nolosha iyo macnaha ruuxda ah iyo sidaa ay qofka uga baxayso laba arrimood oo ilaahay gacantiisa ku jira waaya qofkii wuu dhimanayaa waa laga maarmaantaas maxaa kaloo ka dambeeya ma saasubuu ku tegayaa maya xisaab baa jirta qof waliba camalkii uu ifkiisii sameeyey buu ka calaf qaadi wa inamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama abaalkiinna maalinta qiyaamaha laydin marinaya oo qof walba waxaa lagu abaalmarinayaa wixii uu hee soo shaqaysta laakiin dad iskuma jiree dadna wuu horu maray dadna uu halaagsamay faman suxsixa can innaar wa udkhila aljannata faqad faas qofka ilaahay naarka nabadgeliya jannana uu geliyaa uu guulaystay ilaahay baa saa inooga warramayba laakiin qofka janno waaya aakhiro adduunyadan wax badanba ha heleeh waxba muu horumarin waa kan ilahay yidhi wamal xayaatu dunyaa ilaa mataacu lquruur nolosha adduunyadu waa wax kooban oo ku kadinaysa qofka marka jannada iyo nicmada aakhiro noloshan adduunyada ha barbar dhigina noloshan yaan la barbardhigin taasi runtii waxa ay tilmaamaysaa nicmada halkaa ku dambaysa inay aad iyo aad u badan tahay laakiin dadku inta badan dee tanunbay ku meeraystaan qur-aankuna aad buu uga digaa bal tu'iruuna alxayaata adunyaa waalaakhiratu khayrun waabqa wamaa utiitu min shayin famataacu lxayaati dunya wa ziinatuha wamaa cinda allaahi khayrun wa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay waxallo waxaa nicmo adduunyada yaalla marka loo eego jannada khayrka ku dambeeya waxa ay ka dhigan yihiin wax bad la geliyoo kale macnaa fartaasoo badda la geliyey haddii fartaa badda la geliya maxay ka soo qaaday waxa ay ka soo qaaday waa wax aad u yar kolka baddii loo eego marka intaa fartu ay soo qaadayna waa nicmada adduunyada taalla badweyntaasina waa nicmada jannada ku dambaysa waay saasaa ilaahay u baraarujiyey quluubteenna ugu soo xaadirinayaa malagga waxa kaloo rabbi uu tilmaamayaa mataacu lxayaati dunya noloshan adduunyada nicmada lagu hayaa ma nuqsaan la'a ma balaayo la'a ma dhibaato la'a laakiin qofka dhibaato badan baa ku haysata dhan kale kolka laga eego qofka muuminka ahi inta uu ifkan joogo waa imtixaanan yahay imtixaan asalkeedaba haddii la sheego dee dadna waa lagu kala saaraa natiijo iyo shahaadana wuu yeeshaa markaa qofka muuminka intuu ifkan joogo waa inuu u fahmaa inaanu ahayn meeshii lagu nasanaya ee lagu raaxaysanaya ee la degaya inaanu ahayn laakiin waa meel mamara oo la marayo waa meel tacaba ah. waa meel imtixaan lagu jiro dabeedna la sugayo cidda soo baxda markaasaa ilaahay waxa uhi waxaan idinka imtixaanayaa naftiin iyo maalkiinna naftiiyo maalkaa laga imtixaanaya saddex siyood baa dadka oo loo imtixaanayaaba halkan ilaaha u tilmaamay naftii iyo maalkii labadiiba imtixaan baa kaaga imanaya cadowga xaggiisana imtixaan baa kaaga imanaya saddexdaasiiba waa inaad u sabirtaa imtixaankooda maalka imtixaan baa kaaga imanayaoo intaad isaga u ordayso intaad isaga uruurinayso ayaa dad badan ilaahay bay ilaaween markaasay addoommo maalka u noqdeen diintii ilaahay iyo waajibkii ilaahay bay isagaa ku seejinayaan oo adiga arkay dee sida loogu guclaynayo dadna way u gaaloobeen dadna way u faasiqoobeen dadna way isagay u fududaadeen waaya xagga ee nafta ayaa qofka laga imtixaanaya waa ehelkii ehelkii baa dhibaata soo gaadhaysa waxaa laga imtixaanayaa qofka naftiisi cudurraa ku imanaya ee dhibaatooyin kala duwan inuu ku sabraweeyey waxaasoo dhanoo uu ogaado halkan inay tahay halkii imtixaanka waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay imtixaanka inay ka mid tahay wala tasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa min aladiina ashrakuu aadan kaiiran dhibaato ka imanaysa iyo xumaan ka imanaysa afkooda kasoo kabacaysa kuwa ahlulkitaabka ah iyo kuwa mushrikiinta ah. macnaha waa gaalada qaybahooda kala duwan mid kitaab la iyo midaan kitaab lahayn oo qofkii muslimka ahaa ee mu'minka ahaa ee allayaqaankahaa lagu dayn maayo loo dayn maayo inuu ilaahay sixoro ahaad u caabudo loo dayn maayo laakiin waxaa idin maqli doontaa dhibaato badan buu ilaahay idaacadahooda iyo iclaamkooda iyo warbaahintooda waxa ay ka sheekaynayaana laga warramayo ama la dicaadaynayo ama la xaqirayo ama la xumaynaya waa dadka muslimiinta ah weligoodba gaaladu saasay u lahaayeen iclaam marba dee itaalunbuu lahaaye marna dadkunbay kula dhex wareegi jireenoo kooxo warka ku dhex faafiya iyo gabayga ayay samayn jireen berigaa hore iminkana dee bahalo waaweynoo maqal iyo muuqaalah oo meel dheer ku dhacayay samaysteen cambaarayntae dadka muslimiinta iyo islaamka ku hayaana marna waa toos marna si aan toos ahayn buu dhacaya labadaba maxaa lagaga gudbi karaa arrintan arrintan ma waxaa laga gudbi karaa talow in la isdhiibo oo iyaga laysu dhiibo talowma waxaa laga gudbi karaa in la idhaahdo waxa aad nagu sheegaysaanba iska daynayba iyo diintaaba ka tagnay maya ilaahay wuxuu idhi wain tasbiruu wa tattaquu fa inna min casmi alumuur sabir iyo alla kacabsi buu ilaahay sheegay sabir sabirku waxa weeye xaqan laguu eedaynayo inaad haysato alla kacabsiguna waxa weeye inaad ilaahay kaga cabsato inaanad cadowgaa raacin ama isu dhiibin ama khilaafin xaqa saasaa rabbunaa subxaana wa tacaala uu ka warramay waaya qisooyinka qaarkood waxa ay tilmaamaan in sabab ay lahayd aayaddu sabab bay lahayd laakiin had iyo jeer marka sababta la tilmaamayo waxaa culimmadu yidhaahdaan alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab erayga caamnimadiisuunbaa la eegaya laakiin sababta oo gaar ahayd dee daliilku kuma koobna lianna alqur'aana xay qur-aanku wuu nool yahay sidii maalintii uu soo degay loogu camal camalfalayuunbaa ilaa qiyaamaa loogu camal camalfalayaa marka hadduu sabab gaara ku soo degay kuma gooni ahaundee dee ah qur-aanku madiina waxaa joogay markuu nebigu tegay calayhi salaatu wasalaam nin la odhan jiray cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul ninkaasi odayaasha reer madiinuu ka mid ahaa ninkaasi wuxuu isu diyaariyey suldaannimo awsiyo khasrajahoo ansaaroo dhana isagoo isdiyaarinayo cumaamad weyn doonaya inuu duubto ayuu nabigu tegay calayhi salaatu wasalaam halkaa waaya diintii ilaahay buu ugu yaadhay sidii dee sacdubnu cubaada iyo sacdubnu mucaad iyo suldaamadii kale sidii ugu yeedhay diinta ay uga aqbaleen ayuu isagana ugu yeedhay wuu dhaga adaygay markaa nebigu dee hoggaamintoodii iyo taladii ay lahaayeenba ciddii islaamka ajiibtay wuu u daayey qofkii kale laakiin diinla'aan iyo hoggaamin isku doonayna dee dhan baa loo riixay marka ninkani waxa uu ahaa dadkii aan xaqa ajiibin ah ee munaafiqnimada ku adayga afkana wuu ka rumeeyey laakiin balaaya ku liqaansanayd oo ku jirtay gudihiisa qaaxadiisa maalin maalmaha ka mid ah ayaa meel uu fadhiyu rasuulku soo maray sala allahu calayhi wasalam isagoo fuushan dameer nebiguna da iska mutawaadic buu ahaayoo dadka tusaale wanaagsan buu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kibirka iyo waxaasi uu ka fogaa wuu isku kalsoonaa markaa dameer buu iska fuushanaa goob uu ninkaasi fadhiyo majlis ay wada fadhiyaan dadkii eeriyadaas oo munaafiqaasina joogu soo maray waaya usaamat bnu sayd saxaabiga loodhan jiruu nebigu jeclaa ayaa la fuushanaa baalka wuxuu soo booqanayey asxaabiga loodhan jiray sacdu bnu cubaada oo isba salaadiinta ka mid ahaa ayuu soo booqanayay markiiuu nebigu halkaa yimiee majliskii uu salaamay ayuu ninkani sanka qabsaday markaasuu dha adeer maxaa nebiguu sheegayaa boodhka baalkaagaa dameerkaagaa iyo boodhkiisu wuuna dhibae dhankaa nooga du asxaabtii kale ee meesha fadhiday baa ku booda waxay yidhahdeen warma nebigaad waxaa ku leedah dameerkiisaa kaa wanaagsan nebiga mid kaleo halkan isku reer ahaayeen baa isna soo booda wuxuu idhi warma suldaanka iyagaad waxaa ku leedahay mid kale ayidhi warma munaafiqaad u hiilinaysa meeshiiba waxa ka dhacayba waaba la ysku boodayba oo dad dee had iyo jeer miftaaxii qabyaaladdu uu ku yara istaadhmaya iyagoo da iskaba mu'miniina ilaa waxani waa qofka ladaadyo soo haraaciyayso oo qalbigiisa wax soo ku soo jira weeye taasaa dhacday dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii kala dejiye kala aamusiiyey ee kala dejiyey waaya wuu iska dhaafay markuu qoladii kala qaboojiyey wuu iska dhaafay wuxuu u tegey saxaabigii uu booqanaya ee sacdu bnu cubaada wuxuuhi war ninkii munaafiq ah dee dadkii waabu isku diray maanta macnaa halkaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa had iyo jeer haddii aan dadku aad isu ilaalinin oo diintooda iyo iimaankooda aanu ilaashanin waxa qabyaalada iyo naxligeeda la ydhaahdaa si dhib yar bay dadka u kicin karaan si dhib yar baana loogaga faa'idaysan karaa waa mushkiladda haysata mujtamaceenna mushkiladaasi aad iyo aad bay ugu weyn tahay dadka halkii iimaanka qabiil baa u galay iyo qabyaalad markaase haddii xaqa la xumaynayo cidina xanaaqi mayso haddii laakiin reerkooda iyo madaxdhaqameedkooda la soo qaado lagaba yaaba waxaa lagu soo qaadee laga sheegay inuu ya wax jira cirkaasu maraya xawlalmariidadaa karaya waa astaamihii munaafiqa inaanu qofku diin u cadhoonin uu cadhoodo qabiil weliba qof qaldan inuu cadhoodo waaya waar miyaanad maqal buuhi sacadow ninkii wuxuu yidhi dee waxaaya waxaa suula markaasuu dabeedna sacad ninki wanaagsan buu ahaayo wuxuu hi yaa rasuul allahi ucfu canhu washax isaga dulqaado iska dhaaf markii aad halkan timi madiina ee ilaahay halkan kuu soo hijreeyey hijrada aad ku timid ninkaasu wuxuu u diyaarsanaa inuu madaxdhaqabeed weyn noqdo ayuu diyaarsanaa dee sida waa kii diintii diidoo baa ka muruxsatay marka waa cadho ka kacday suldaannimo oo uu doonayay marka had iyo jeer cadhada noocaasa waa mid ibliisku aad iyo aad uga faa'iidaysanayo qofkoo madaxnimo u waasha aanu ehel u ahayn waa midu ibliisku in fara badan ka faa'iidaysto oo meel fog gayn karta qofka halaagi karta waana kii dee ninkan halaaggaa ku dhintay gaalnimuu ku dhintay mana toobadkeenin aayaddu taasay sababteedu ahayd sida culamaau tafsiir kutubtooda ay maaragtay ku xusaan waaya waxaynu u gudubnay haddana inaynu dib ugu noqonno aayaadkii ka warramayey nimanka reer banu israa'iil iyo xumaantooda qaala allaahu tacaala ilaahay baa wuxuu idhi waid wakhti xus nebi maxamedow akhad allaahu rabbi uu qaaday miithaaqa aladiina uutul kitaab kuwii kitaabka la siiyey ballantoodii ballanta ilaahay waxa uu kaga qaaday latubayinunnahu linnaas kitaabka u caddeeya dadka waydinu caddayn oo waydinu caddayn doonta walaa taktumuuna ha ka qarinina fa nabaduuhu kitaabkii way tuureen waraa'a duhuurihim dhabarkooday ka tuureen washtarow bihi amanan qaliilan lacag yarna way ku iibsadeen fa biisa maa yashtaruun waxa xumaaday waxa ay iibsadeen waxa ay bedel qaateen baa xumaado adduunyo yara diintii ilahayna way ka tegeen walaa taxsabanna ha u malaynin alladiina kuwa yafraxuuna ku farxaya jeclaysanaya walaa taxsabanna aladiina yafraxuuna kuwii ha u malaynin walaa yaxsabanna aladiina kuwiiyay u malaynin yafraxuuna ku farxayay bimaa atow markaa wow ma laha laa taxsabanna ha u malaynin alladiina yafraxuuna kuwa ku farxaya bimaa atow wixii ay la yimaadeen ayay ku farxayaan wa waxay jeclaysanayaan an yuxmaduu in lagu mahadiyo bimaa lam yafcaluu waxaanay samaynin falaa taxsabannahum ha u malaynin bimafaasatin bimafaasa inay ka badbaadeen min alcadaab cadaab inay ka badbaadeen ha u malaynin walahum cadaabun aliim cadaab kulul bay leeyihin walilaahi keligii ilaahay waxa u sugnaaday mulku samaawaati walardi lahaanshaha samooyinka iyo dhulka wallaahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba waa karaa waxba kuma adkaadaan bal taariikhda dib ugu noqoo nimankana ceebahooda dadka u sheeg xaqaa'iqooda soo bandhig taariikhdoodii dib ugu laabo waxa ilaahay uu ka qaaday kuwii kitaabka la siiyey ballan buu ka qaaday ballankaasi waxa uu ahaa ammaanaa ilaahay u dhiibay ammaano diineed ammaano shaahidnimo iyo markhaati ayaa ilaahay u dhiibay marka waxaa layidhi diintaasi waa ammaano ilaahaya dadka gaadhsiiya markhaatigaa ah ka ogsoontii nebiga soo bixi doona aakhiru zamaanka iyo qur-aanka lagu soo dejinayo iyo ummaddiisa iyo arrimaha u gaara dadka u caddeeya la tubayinunnahu linnaasi walaa taktumuuna ballantaasaa ilaahay uu ka qaaday xagga dambay ka tuureen adduunyadadduunyana way ku iibsadeen fanabaduuhu waraa'a duhuurihim washtarow bihi amanan qaliila marka taasi waxa ay tilmaamaysaa ammaanadii inay dayaceen yuhuudi ammaanadii way dayaceen sida ay u dayaceenna waxa ay ahayd sidii waxay dabada ka tuureen oo kale kitaabkii kumanay camal farin dadna may gaadhsiinin kamanay run sheegin oo ayaan darra ku dhacday wey ummaddaa aayaddu waxa ay digniin u tahay qof kastoo diin ilaahay garanaya in badan bay ka warwari jireen asxaabta ridwaanullaahi calayhim iyo culimmadii selafku aayaadka noocaasa ee hanjabaadiiyo halaagga u yaboohaya culimmadii reer banu israa'iil ee qarinaya diintii marka qofka mu'minkaahay waa qof ku camal falaya amarka uu siiyey nebi maxamed ee uu lahaa balliquu cannii walawaaya war diinta iga gaadhsiiya aayadda ha ahaatee macnaa inaan la qarinin sidii reer banu israa'iil saa darteed baa abu hurayra cabdiraxmaan binu sakhra dawsi radia allaahu canhu allaha ka raalli noqdee berigii dambe dadku ay yidhahdeen wani xadiiskaagu badana akara abu hurayra bay yidhahen abu hurayre xadiiskiisii aad buu u batay ayaa waxa uu lahaa haddii aayaadkaa qur-aanka ku xusan ee ku ceebaynayay culimmadii reer banu israa'iil inay qariyeen diintii aayaadkaasi haddaanay jirin waxba idinmaa sheegeen laakiin waxyigaa aan hayo iyo axaadiidta nebi maxamed aan ka dhaxleen ka xafiday calayhi salaatu wasalaam baan ka baqaya haddaan dadka gaadhsiin waayo dembigooda inuu ilaahay qabsado qiyaamaha waxaa doontaanba idinku sheego ammaanadii waa idin gaadhsiinaya wuxuu nabiguna yidhi calayhi salaatu wasalaam man su'ila can cilmin fakatamah uljima yowma alqiyaamati bilijaamin min naar qofka cilmi la weydiiye qariya cilmi loo baahan yahay oon cid kale laga helayn wakhtigii loo baahnaa ayaa la weydiiyey markaasuu qariyey qiyaamaha naar waxaa lagu xakamaynayaa xakamo naara ayaa la gelinaya waaya lacag yar bay ku iibsadeen horaynu u soo tilmaannay laba arrimoodba macnaha aayaddu waxa ay tilmaamaysaa nimankan inay kitaabkii ka tegeen si aan ku noqosho lahayn nimankani kitaabkii inay adduunyo dhaafsadeen nimankani caamadu wixii ay ka doonaysiiyo wixii ay xiisaynayeen uun inay u yeeleen caamada ayay aqbaleen waxay aqbaleen dadkii madaxda ahaa maal bay dhaafsadeen kitaabkii marka ka tegidda kitaabka laga tagaa dhibkaasay leedahay waxa ay ilaahay uu xusay oo kale halkan dareen arrin ka dhacday nimanka yahuudda ah ayaa ilaahay sirteediiu soo fashiliyey arrintaas waxay ahayd maalin maalmaha ka mida bay nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam towraad buu wax ka weydiiyey iyo wixii ay towraadi ka sheegaysay kitaabka qur'aanka ah iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxbay u sheegeen khuraafaada bay nebiga u sheegeen oo aan sidii saxda ahaynhayn ayay u sheegeen wuu iskaga aamusay rasuulku markii ay dhaqaaqeen baa waxay dha war wuu inaga rumaystee ma arkaysi waynu ku qancinno wuu inaga rumaystay marka waxa ay u qaateen inuu nebiguna ka rumaystay iyaguna hadafkoodiimuraadkoodiina ay gaadheenoo beenna ay u sheegeen isaguna uu ka rumaysto ammaanay ku leeyihiin waxaan jirinna way u sheegeen nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaanay ismoodsiiyeen inay ammaan ka heleen markaasaa ilahay uhi laa taxsabanna aladiina yafraxuuna kuwii ha u malaynin ku farxaya bimaa atow waxay la yimaadeen bay ku farxayaan waa yuhuuddaa beenta u sheegay nebiga waxa ay la yimaadeen ee xun ayay ku faraxsanyihin wa yuxibbuuna weliba waxay jecel yihiin an yuxmaduu in lagu mahadiyo bimaa lam yafcaluu waxaanay samayn waxaanay nebiga u sheegin in lagu mahadiyaabay weliba jecelyihin oo uu nebigu idhahdo waa mahadsantihin mar haddii ammaanadii iyo cilmigii towraad ku hayseen na soo gaadhsiiseen falaa taxsabanahum bimafaasatin min alcadaabi walahum cadaabun aliim ha u malaynin inay cadaab ka nabadgeleen cadaab kulul bay leeyihin aayaddu markaa waxa ay ka warramaysaa qof been sheegay ammaana ku doonay waxa wuu isqorayoo waa kanaynu odhan jirno wuu isqorayaa macnaa waxaan jirinna waa sheegayaa ama waxaanu qaban buu ammaan ku doonayaa wax uu ku hela ee lagu siiyo kaa maaha ee waa sida aayaduba ay sheegayso waxaanu qabanin ayuu ammaan ku doonayaa oo ama cid kaleba qabatay tafsiirkeedu waa caynkaa weeye saa daraaddeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dadka ku barbaarinayay arrimaha sidooda in loo daayo oo waaqica xaqiiqada ah dadku ay ku socdaan markaa wuxuu idhi almutashabbicu bimaa lam yucta ka laabisi thawbay zuur qofka iska dhargiya waxaan la siinin wuxuu ka dhigan yahay laba maro oo beenahu nin hilaabtay go' iyo gunti macnaha go' sare iyo gunti hoose oo beena nin hilaabtay unbuu ka dhigan yahay macnaha adigoo isla hebel ammaan ama hebel xayaysii inaad tidhaahdo waan annagu madinkeebaa bakhayl ku sheegteen wuu na dhargiyaayo ninkaas waxaasu isiiyo waxaasu isiiyo kaad sheegaysa inuu wax beena inuu qof ku ammaano maya ilaan qofkan aad beenta ku ammaantay ee waxaanu bixinin aad tidhi wuu i siiyey hadhowna dadka intaasoo kaleu ka dooni dadku dadka iyaga ambiya waata la ydhaha digtaytarka dadkaas sameeya baa la ydhaahdaa oo waxaanu qabannin kolka lagu ammaano ama wax cid kale qabatay kolka isaga la siiyo wuu bararayaa qofkii ka hadhowta taasoo kale la iman waaya wuu si gaar u eegayaa u wallaahi waxbuu kaaga jeedaa muxuu dadku intii ay yidhaahdeenoo kale isaguba u odhan waaya haddaanu wax u jeedin macnaha baadilka laftiisiibuu la qabsanaya baadilkiibuu la qabsanayaa marka nebigu wuxuu leeyahay qofka isa siiya ee iska dhargiya waxaan cidiba siinin ee idhaa hebel baa waxaa i walow gabadhana ha ahaada gabadha oo ninkeedii ku ammaanaysana haba ahaatee gabadhu inay ninkeeda dafirto wixii uu siiyeyna maaha waxaanu siinin inay tiraa waxaaya waxaaya waxaa sunna siiyaana maaha waa beenuun noocay doonaysaba ahaatee marka sidaasuu rasuulku sala allahu caleyh wasalam ummadda u tarbiyaynaya nimankanaa waxa ay ammaan ku dooneen waxaanay nabiga u sheegin bal wixii la diidanaabay sheegeen markaasay haddana ammaan ku doonayaan waaya <clears throat> sidaa weeye tafsiirkeedu marka had iyo jeer sababta aayaddu ay ku soo degtay oo la fahmo waxa ay kaa caawinaysaa inaad tafsiirka aayadda fahamto waxaa jira nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid haabit ibnu qays al anshaari la odhanayo markaa wuxuu idhi rasuulkii ilaahayow waxaan ka warwaray buu buuhi naftaydii inay halaagsanto ama inaan halaag ku dhaco ayaan ka warwaray nebigu wuxuu idhi maxaa dhacay wuxuu idhi saddex arrimood baa jira ta u horraysa lmara an yuxibba an yuxbada bimaa lam yafcal marka hore qofka ilaahay wuxuu u diiday waxaanu samaynin in lagu mahadiyo waxaanaan anigu isdareemaa buuhi ammaanta anigoo jecel wanaha allaahu can ilkhuyalaa ilaahay wuxuu diiday waxa la yidhaahdo khuyalaaga kibirka aniguna waxa aan is arkaa buuhi aniga oo jecel quruxda isqurxinta waxaa kaloo saddexaad oo ilaahay uu diiday inaannu codkayaga kor u qaadno annagoo codkaaga ka sarraysiinayna laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti nabiy oo markaannu had iyo jeerku ag joogno inaannu kor u qaadno codka taana waa naloo diiday aniguna wa ana imru'un jahiir aniguna dee jahiiru sawt nin cod weyn baan ah oo codkayga had iyo jeer iska weyn buudhi sameecad weyn baa leeyahy marka anigoo agtaada ka yara bowbo odhanaya oo codkii kor u qaadaya ayuumaani sarkaya oo naftii xakamayn karayn marka saddexda arrimood waan ka baqay nebigu calayhi salaatu wasalaam dee asxaabtiisa u kala yaqaanaa wuxuu arkay saddexdan arrimoodba inaanu ninkani ku jirine dee nin dadaal iyo alla kacabsi inuu ku jira uu yahay markaasaa wuuu soo kooba wuxuu idhi amaa tardaa amaa tardaa an taciisha xamiidan wa tuqtala shahiidan wa tadkhula aljanna waar miyaanad jeclayn inaad noolaato iyadoo lagu mahadiyey inaad dhimato adigoo shahiida iyo inaad jannada gasho alla maya balaa yaa rasuul allah waan jecelahay buui marka wuxuu noolaa iyadoo la mahadiyey wuxuu dhintay isagoo shahiida oo maalintii lala dagaalamayay musaylimatulkadaab ninkii gaalka ahaa lala dagaalamayay raggii shahiiday buu ka mid ahaa ilaahay jannadiisana waa sugayaa waaya sidoo kale aayadda tafsiirkeedu wuxuu ku yara qalloocday marwaan ninkii la odhan jiray marwaan ibnu xakam ayaa lahaa dee waar cid waliba waxaanay la imanin hadday ku faraxsan tahay wixii uu laa taxsabanna aladiina yafraxuuna bimaa aatow wa yuxibbuuna an yuxmaduu bimaa lam yafcaluu dii dee qofku wixii uu la yimi uu ku farxayo wallaahi wax badanoo dee aanu la nimid iyo adduunyo badanoonu haysanno waa ku faraxsannahay ee dee waaba la halaagsami haddaa cabdulaahi bnu cabbaas baa yidhi war saa maha tafsiirka aayaddu iyo nimankaa yahuudda ahoo saa nebiga u sheego saa iyo saa iyo saa wax yidhi ayaa aayaddu ay ku soo degta tafsiirkeedu waa sidaase ogow buuri macnaha sababtii iyo isku xidhay tafsiirkeeda cumuuman halkaa waxaynu ka qaadanaynaa qur'aanka kariimkaa mucjisnimadiisa waxa ka mid ah annahu yukhbir cani ilasraar wa camaa fi damiir sirtu ka warramayaa dhowrka qof wixii ay ku faqeen damiirka wixii ku jira iyo wixii qofku uu qarsanayo ayaa uu ka warramaya ilaahay sidaa cilmigiisu u badan yaba awooddiisuna u badantay walilaahi mulku samaawaati waalardi wallaahu calaa kulli shayin qadiir waxaynu arki doonnaa marka ilaahay qudradiisaa iyo awooddiisaa oo uu leeya ka eega caalamka oo ku cibro qaata oo xaashiyaha caalamkan ka akhriya oo haydan anfacdo dariska dambeyna ku arka insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu